sharafci heeda hohoyaday artimaha daabidka haan ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

uuna ka dhex dume cayaarahow kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meelula joogtaan si walbadna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiista ar waxaa ku aaseysan tahay labada bisha koob iyo tobanaad ee noofembar sanadda qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda uganda oo sheegtay inay qabatay madaxii kooxaha daacish ee isis oo ay ku eedeysay inay weerar ku dileen dad dalxiisayaal ah maqli doontaan valadimir putin oo qorsheynaya inuu gabagabeeyo kabixitaanka heshiiskii nukliyeerka in la tijaabiyo ay hore la galeen mareykanka waad maqli doontaan iyana maleeshiyaadka fallaagada ee mayanmar ka dagaalamana waxay qabsadeen magaalo muhiima ah oo ku taalla xadka shiinaha iyo mayanmar xilli shiinaha ugu baaqday dhinacyada xabad joojin inay sameeyaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda sii adkaanaysa ee dadka falastiin ay ku sugan yihiin ee khaza xilli duqeymaha maamulka yuhuuddu aysan kala joogsi lahayn ayna duqeeyeen xerooyin qaxooti ay leeyihiin ama ay ku sugnaayeen dadarayada qodobadaasi kuwana soo kordhaa xubnihii joogtadaha ah, warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k iska qaado madaraagodkaage habka iska qaado madaraagodkaage warwerkay iska daa warwerkay iska daa habkay iska qaado madaraagodkaage habkay iska qaado magaraagwadkaage werwerkay iskadaa werwerkay iskadaa wariyey

ahaa adduunkiyo wakhtiga isbedelaye uman dhalaanin weydee wehelkay rumaado waayahaa adduunkiyo wakhtiga isbedelaye dadka laguma wiirsado haddad adigu wacanteen dadka laguma wiirsado haddad adigu werweryo jacaylba nafta ilaa wadaage werweryo jacaylba nafta ilaa wadaage ma warban hayaa ma warban hayaa jacaylba naftayla wadaage werweriyo jacaylba naftayla wadaage ma warban haya ma warban haya dhegihii allawaaniya wedha maqle maaba oga waxaa maamale maba oga waxa siisiin ooniguna wayrixin sidaa wiilgadodo waa qaal joogtaa adigoon wisiisiin ooniguna wayrixin xalli laguma soo helo waxaad samoo kuweydeewalli laguma soo helo waxaad samoo kuweyde kugu maaye walaalkay rumaadow kugu maaye walaalkay rumaadow waddaadeen maraa waddaadeen maraa kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow kugu wiirsan maaye walaalkay rumaadow waddaadeen maraa waddaadeen maraa badhiyey way iyo aheen wuu wareersanye ma xusoota badhiyey way iyo aheen wuu wareersanye ma xusoota maxaad tidhaahdeen haddad waaya aragtee weligay intaan jiro aniga waygu weyntee wedhaymaad tidhaahdeen haddad waaya aragtee wligay intaan jiro aniga waygwynte addunyada wixii nool sama lagu mawaare addunyada wixii nool sama lagu mawaare adna walacasigaagio intuu ciluwadna xidhay adna walacasigaagio intuu ciluwadna xidhay mawarban hayaa mawarban hayaa wala intuu cilwadna xidhay adna wala intuu cilwadna xidhay ma warban hayaa ma warban hayaa heestii muxuu soo wataa ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaaniinta axmed mooge liibaan iyo axmed cali taramramle ereyada iyo muusiga heestan waxaas kale maxamed aadan dacar riwaayaddii markuu farasaaray jacayl bay qayb ka ahayd waana la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn hooyaday timahadaabidka barnaamijka kulanka kenya gudbana dhegeystayaal aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu markaa ka hadlay doorka culimada soomaaliyeed ay ku leeyihiin ka qeyb qaadashada dagaalka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale inay markaa bulshada tusaan wadada saxda ah iyo inay baraan diinta sidoo kalena ay qeyb ka noqdaan halganka dagaala ee dalka socday xukuumadda hogaamineyso dhinaca kale ra wasaaruhu waxa uu ka hadlay eh, markaa dhibaatada iyo xasuuqa lagu hayo shacabka falastiin ee eh, markaa lagu duqeynayo muddada ku dhow bilka oo duqeynayaan diyaaradaha dagaalka militariga maamulka yuhuudda iyadoo khasaaraha ugu badanna dadka rayidka uu gaaray dad sideed kun iyo sideed boqol oo ruux ka badan ay ku dhinteen ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu sheegay in dunidu idil ay daawanayso dhibaatada iyo tacadiga lagu haya dadka reer falastiin ururka xamaasna aysan marnaba markaa noqon doonin urur argagixiso oo yihiin urur gobanimo doona ah oo doonaya inay dalkooda difaacaan dhulkooda xoogga lagu haystan ay soo celiyaan waa kan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo arrimo badan ka hadlaya maanta inkastoo xanuun badanayna haya innagana oo maalin walba dadkeena lalaynayo oo laysku qarxinayo oo khawaarij ay dhibaato badan inagu hayso haddana waxaa waajiba ah inaynaan halmaamin waxa ka jira falastiin nimankii uu ilaahay ku sheegay uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati wa ashaddu qaswa aayadihii ilaahay ayaa tatajallaa fii ghaza ayadoo cad ayuu ilaahay inaga tusinayaa siday nimankaasi u qalbi adag yihiin iyo siday u naxariis daran yihiin iyo siday u akhlaaq xun yihiin iyo siday abnaa'u lqiradati waalkhanaasiir u yihiin ilaahay wuxuu inaga tusinayaa ghaza ayuu ilaahay inaga tusinaya waxay samaynayaan if shan iyo tobankii daqiiqaba hal canug baa dhinta oo falastiiniya kulli shan iyo toban daqiiqo oo kasta hal canug oo falastiini ayaa dhinta miyaad aragteen dowladihii waaweynaa ee human rightska iyo xuquuqulinsaanka ilaalinayay ee in laysku xadgudbay ilaa diidayey ee ukrain in ruush ku duula diidaayey ee qof in lagu xadgudbo diidaayey ee in dadku ay sinaayeen u dagaalamayay ee lahaa waa in la sinaadaa oo sinaanta say u sii wadeen oy lahaayeen dadku xorriyadda u dadaalayay ilaa ay xorriyaddii la gashay gabdhuhuna hays guursadaan ragguna hays guursadaan nimankii ilaah heerkaas ay xorriyaddu la gashay meelay jiraan mid aragteen waxay diyaar la yihiin oo ay madaxdoodu ku faraxsan yihiin shucuubtooda odhan maayo oo ay saf ugula jiraan oo ay ku taageersan yihiin in dadkaas masaakiinta ah iyo carruur iyo haween iyo odayaal iyo dad baaba'aya in korkooda lagu dumiyo inta la keeno nuclear hubkii adduunka ugu weynaa oo nuclearun marka laga tago ee ugu fataagsanaa intii lala yimaado in korkooda lagu dumiyo hal mar ayadoo adduunku fiirinayo waxay fiirsanayaan baabuurtii iscaafka ahayd ee ordaysa ee dadka dhaawaca ama dhiigga wuxuun tegaysay ayagoo soo socda in bam lagu dhufto dhakhaatiirtii in la laayo isbitaalkii in la duqeeyo korontada in la gooyo biyaha in la gooyo in la yidhaahdo xataa hal kiish oo raashina looma geynaayo hal biyo ah looma geynaayo maanta halkaasay taagan tahay away caalamkii away dadkii xuquuqda ilaalin jiray bani aadamka away kuwii carruurta u dagaalami jiray away kuwii haweenka u dagaalami jiray away xaggay aadeen xaggay aadeen ma jiraan maanta waxaas intaa marka laga yimaado oo cadowga laga yimaado oo weliba la leeyahay waa lagu xadgudbay kay falastiiniyiintu dileen waa la dilay malaayiinta ama bukumanaanka dhimanaysa oo falastiin oo hal mar la laynayana way dhinteenaa la dhahaa saasay miidiyahoodu gashay ay geliyeen wayna kala duwan yihiin waa la dilay iyo wuu dhintay falastiiniguu muslimka ahi wuu dhintay midka yuhuudiga ah ee muctadkaa ah, muctadiga ah ee ku soo duulay ee gurigoodii fadhiya ee toddobaatan iyo shan sana guumaysanayay kay dileenna waxaa waaye waa la dilay miskiinka waa lagu soo duulay argaxisaa ku soo duushay xamaas argagixiso maaha waa urur xorayn oo xoraynaya dalkooda xoraynaya waa waxay rabaan ha dhahaan falyakun maa yakuun ma dhegaysanayno wax kasta hadday dha intaa haddiina laga jara yeeli mayn xamaas waa urur taxriir islaamiya sax ah mujaahidiina waay cid aqbalaysa ma jiraan waxaana la gaadhsiiyey caalamulislaami waxaa laga dhigay inta laysku diray oo khawaarij midan loo soo diray oo qolo walba gudaheeda laysku mashquuliyey oo la cadaabay ayaa waxaana la gaadhsiiyey in naloo fasira maanta sankana laga marmarinayo xamaas waa argagixiso dhaha waa dhaha ma aqbalayno ma dhahayno heerkaasaan gaadhnay kuraastu ha tagto cumrigu ha tagto laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno ma yeelayno aqbali mayno sida uu ilaahay ballan qaaday waxaan hubaa waan hubaa dhiigga ka daadanaya walaaladeen iyo dhibaatada lagu hayaayay waa bidaayata taxriir bayt alaqsa ama masjid alaqsa maanta ayuu ugu dhow yahay bayt alaqsa ama masjid alaqsa inuu xoroobo maanta ugu dhow yahay aqbali mayno wax ka sokeeya wixii ugu yaraa wixii ugu yaraa oo ahaa xalli dowlatayn oo laba dowladood in la aqbalo haddaaban kiyaanka yuhuudda u daynay inaan dowladnimo u aqbalno ma aqbalayno kamana tanaasuleyno dowladda falastiin oo caasimadeedu tahay qudsi sharqiya weligeen ka tanaasuli waa in dadka muslimiinta ahi ay walaaladan u duceeyaan dadkii ilaahay aqbali jiray waa kuwan u soo duceeya u tukada u duceeya in ilaahay walaaladan kaalmeeyo waan hubaa inay guulaysanayaan innaguna kuwan aan ka guulaysana waa isku mid khawaarijta iyo yahuuddu waa isku nooc waa hal cadow wale isku mid ah isku sibay wax dilaan siddeed boqoloo qof ayaa sooba lagu dilay inta loo soo kaxaystay baabuurka inta aragteen la eg oo waxaad oo bira la soo saaray ayaa nuclear bom wax la mida ah lagu dhuftay markaasaa siddeed boqoloo qof oo muslimiina ah oo soomaaliya jidkaa la dhigay waxay khaze ka samaynayaan iyo waxay sooba ka sameeyeen waa mataano waaye isku meel bay ka soo fuleen isku meel isku meel baa laga soo amray waxaana ka dhaxaysa inay yihiin labadooduba inay yihiin shayaadiin inay yihiin baa labadoodaba la hubaa sidaa darteed waxaan leenahay walaaladan ha guulaystaan ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha xoojiyo haddii ay waayeen walaalo u gurmada ilaahay baa u gurmanay maanta waxaan u tari karnaay waa inaan taageerno waana inaan u ducayno waana taageeraynaa waana inaan u ducayno annagana waxaa waajib inagu ah oy taasi inaad taageeradan taageeraynay ducadan u ducaynayno waa inay qayb ka noqotaa inaan kuwan innaga inala jooga inaan iska xorayno uga aargudno waa isku mid waa walaalo waa in looga aargudo waaye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa oo badan ka hadlayay dhinaca kalena wasiirka wasaaradda cadaalad iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin waxa uu sheegay in culimada soomaaliyeed gaar ahaana culimada ahlusunna doorkooda marka la eego dagaalka al-shabaab uu yahay mid markaa aan la xaqiiri karin doorka ay ka soo qaateen dagaaladii ka dhacay gobolada dhexe haatan aan looga maarmin mar kale inay ka qayb galaan dagaalka loogana baahan yahay marka in doorkooda ay qaataan waa kan wasiir xasan macalin hadal waxa uu ku koobnaa maanta kii ra-iisul wasaaraha runtii gobonnimada gobannimadii dalkan uu helay sidaad uga qayb qaateen lixdan sano ka hor ayaa maantana la idinkaga fadhiyaa marti laydinkaga yahay gobonnimada labaad oo dalkeennu uu qaadanayo ayaa laynkaga fadhiyaa marka kaalintiinnii waa bannaan tahay waana laydiin wada qirsan yahay diintii ilaahay waa lagu soo duulay kelimad saxa waxaa sheegay shiikhii igu horreeyey dalka intaan lagu soo duulin diintaa lagu soo duulay horta marka ugu horraysa diintaa duulaan lagu yahay cadow is soo bahaystay ee ku soo duulay diinta markaan ka xorayno war dalku waa xoroobah diinta markaan nimanka ka xorayno dalku waa xoroobah dowladnimada way xoroobaysaa dadkina way xoroobaysaa hoggaankeeda arrintaas halgankaas adinkaa laynkaga fadhiyaa waadna ballanqaadeen ra'ayaadkiinnii soo qaata aniga kolley ilaahay wuxuu isoo tusay muddo dhowr bilood oon ku maqnaa laba bilood i wax la jiroon ku maqnaa jiidda hore ilaahay wuxuu isoo tusay ummaddii ilaahay u gargaarayo bulshada dhulkaas ku nool gobollada dhex ummaddii ilaahay u gargaarayo culummada ahlu sunna ilahay u soo diraa magaalada laga sheekeeyo guriceel oo ah meesha ay ka soo bilaabatay waan tegey runtii barwaaqada ka muuqata toban sano kadib horumarka ka muuqda meesha ay gaareen halka ay sii marayaan ilaahay subxaanau wa tacaala dhiiggii shuhadadooda oy meeshaas galay ayaa ilaahay ku barakeeyey waxaan idhaahdaa degmooyinka kaleeto degmooyinka kaleeto waxay u baahan yihiin ahlusunna inay u kacdo kuwa hadda ay haystaan ahlusunna inay u kacdo degmooyinkii iyo dalkii o dhan idinku idin sugaa nasiib wanaag marka maanta dowladdiiaad haysataan marka dowlad idin rabta oo raalli idinka ah oo manhajkii iyo madhabkii saxda ahaa ee caqiidadii suubaneed taageersan ayaad haysatiin maanta ballanqaadkiinnii aad ballanqaadeen iyo kelimaadkiinnii dhammaan runtii waana taabatay guushiina waa noo dhowdahay hoggaan hoggaan wada socda oo dawladdii leh oo culummadii leh oo midaysan oo saanoo kale u midaysan shan iyo tobanka sanoo siyaasadda ku jiraanima arkin hoggaan midaysan ku midaysan ujeeddo midaa ku midaysan hoggaanka culummada iyo hoggaanka dalka iyo dawladda oo ku midaysan hadda koor maanan arkin marka maanta runtii sidii laydinkaga bartay oo hadda looga sheekaynayo qudus oon uga sheekaynayna s y l dowrkii gobonnimada ay xornimadaad ka qaateen mar labaadna cadowgan in laga sheekeeyo oo uu taariikh noqdo oo sidii wasiirkayga horreeye uu yidhi ay noqdaan waagii khawaarijta zamankii khawaarijta laga sheekay insha allahu tacaala ilaahay hana gaarsiiyo runtii hadalkayga waan halkaasaan kusoo dabrayaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya wasiir xasan macalin ayuu ahaa oo isna ka hadlay arrimaha ku aadan doorka culimada soomaaliyed ay ku leeyihiin dagaalka al-shabaab dhinaca kale waxaa isna markaa kulan weynaha culimadu ay yeesheen ka mid ah xubnihii madasha ka hadlay gudoomiye ku labaad ee golaha shacabka oo ku hadlay magaca gudoonka golaha shacabka iyo baarlamaanka cabdulaahi cumar abshiro oo dhankiisa sheegay in culimadu ahlu sunna ay door weyn kasoo qaateen marka la eego waxbarida tarbiyeenta jiilka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba xili adagna markaa ay soo gudbiyeen oo ay markaa ka qayb qaateen faafinta diinta islaamka sidoo kalena ay wax badan dadka fahansiiyeen haatan laga rabo si ficlan inay kaga qayb qaataan oo ay ka qayb galaan dagaalka shabaab waa kan cabdulahi cumar abshirow gudomiye labaad ee golaha shacabka waxaa farxad ii ah anoo ku hadlaya magacayga magaca gudoomiyaha golaha shacabka maanta ahayd inuu kasoo qaybgalo laakiin shirar ku maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka shee aadan madoobe dhammaan magaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk somalia anoo ku hadlaayo waxaa sharaf noo ah dhammaanteenna inaan kasoo qaybgalno xafladan taariikhiga ah shir sannadeedkan waxaan rabnaa marka inaan ka hadalno gaar ahaan aan ka hadlo eh, dhinacyo badan aan taabto dagaalka hadda khawaarij lagula jiro oo ay ugu horeeyaan culimmada ahlusunna waljamaaca qayb weyn ay ka qaateen sida la sheegay labada kun iyo siddeedii xamar waa wada joognay xamar waxa ka xoreeyey eh, nimankan shabaab oo khawaarij lagu magacaabo waxay ahaayeen culimmada ahlusunna waljamaaca oo meeshaan fadhiya iyo kugu naga maqan waxaan rajaynaynaa marka dagaalkiinnii waa lagu guulaystay midka hadda socda uu madaxweynaha hormuudka ka yahay inaan garab ku siinno si aan waddankan ugu saarno nimankan khawaarijta ah ee dadka halaagay taas marka waxaan rabnaa inaan eh, idin weydiisano annago magaca baarlamaanka ku hadlaayo sidii aad xamar ugu xoreyseen aad waddanka dhan ugu xoraysiin eh, markaan ka hadalno dowrka ama kaalinta eh, dariiqada ee dalkeenna soomaaliya ay ka qaateen dowr aad u badan waa wax la soo goobi kara maaha wax yaraan rabaa inaan ka soo qaato waxaa ka mid ah inaan eh, dadka soomaaliyeed tacliinta diinta ay bareen culammada ahlusunna waljamaaca gaar ahaan dariiqada dowrka ay ka qaadatay waxaa ka mid ah tarbiyada islaamka in si fiican waddanka ay ugu tarbiyeeyeen ubadka soomaaliyeed waxaa ka mid ah hanuuninta ee dadka hanuuniyaan waxaa ka mid ah dacwada dadka inay gaadhsiiyeen waxaa ka mid ah marka in dadkii ay ka saareen wax qoris la'aanta wax akhrisla'aanta markii ugu horraysay dariiqada dadku waxay bareen dadka soomaaliyeed inay wax qori karaan wax aqrin karaan macnaheedu waxaa waaye uminimadii ka saareen marka dowrkaas dowr muhiima ah oo shariifa ah ee laga soo bilaabo dalkoo dhan muqdisho laga bilaabo ilaa baadiyaha dadku waxay ka saareen qur-aankiiay bareen heer ay gaarsiiyeen dariiqada dadkan inay qur-aanka xaafidiin noqdaan oo maanta la dhaha soomaaliya markaan shirarka caalamka ka qayb galno soomaaliya waxay number one ka tahay xufaadda qur-aanka kariimka waxay ku leeyihiin soomaali waa xaafidiin dhammaantooda waxa keenayna waa dariiqada oo aan ka tirsannahay culammadeenna ahlusunna waljamaaca aadaa umahadsan tihiin meeshiina kasii wadaan leenahayd dowrkiinnii shariifka ahaa ee diinta islaamka ku saabsanaa sidoo kale diinta islaamka waxay ku faafiyeen keliya soomaali ma aha dalalka caalamka gaar ahaan afrika bishii hore waxaan booqday gobol ka mida ah gobollada waddanka ee qaybta loo kostiga ama xeebaha loo yaqaano namanga namanga meel la dhaha tanzaniya xuduudlaha meeshaas waxaa jooga culummo soomaaliyeed oo dariiqada ka tirsan laakiin xerta yaa waayo waa tanzaniyaan waa kenyaan macnaheedu waxay tahay diinta islaamku waxay hurmuud uga dhigeen inay dalalka afrika gaarsiiyaan ee waddamadii afrika ay diinta islaamka baraan marka meesha waxaa ka cad in afrika waddamo badan oo ka mid ah diinta ay gaadhsiiyeen dariiqada doorka shariifka ay qaateen waay oo lagu xusi karo mar walba la sheego waxaa ka mid ah sida hore loo sheegay saxaabada hore ugu sheegeen waxay ka mid ahaayeen waxay saldhig u ahaayeen halgankii waddankan dib loogu xoreynayay gumaystihii qeybay ka ahaayeen oo qeyb ka mid ah waxay ahaayeenba dariiqaday ka mid ahaayeen sidoo kale halgankii siyaasiga ahaana qayb weyn ay ka qaateen haddaan soo qaadanno halgankii gumaysiga waxaa ka mid ahaa culammadii ka qayb qaatay sheekh xasan barsane waxaa ka mid ahaa sheekh bashiir waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh ibraahim marka shuyuuq badan oo aana sheegin laakiin qaybtan aan ka soo qaatay kulligood waxay kamid ahaayeen dowrka shariifka ay ka qaateen waddanka inuu gumaysi ka baxo sidoo kale ururkii s l wasiirkaa sheegay ay ka ahaayeen dowr ay ka qaateen marka sidoo kale dowrka shariifka aan sheegi karna waxaa waaye in arrimaha bulshada ay ka shaqeeyaanoo madaaristii ay ay furan yihiin dad dadka masaakiinta lagu quudiyo madaaristoodii oo maxaan ku idhaahdaa dadkan wax ay haysaninna quraacna ay ka helaan qadana ay ka helaan cashana ay ka helaan meel ay jiiftaan ay ka helaan diinta lagu baro eh, maadiga kale lagu baro marka la soo saaro dad masaakiina ah, laakiin ku soo baxay madaarista eh, eh, ay qaateen culammadan ahlusunna wal waljamaaca waxaa marka rabnaa waxaasoo dowra maadaama aan qaadanay inaan ka shaqeyno waddankaanoo nabad ah oo xasiloon oo lagu yaqaanay waagii xurnimada ka hor iyo markaan xurnimada qaadanay hoggaankii ay culammadan waddankan u haayeen inay dib u soo laabato hoggaankaasoo ah hoggaan nabadgelyo hoggaan diineed oo diin islaamka lagu barbaarinayo ubadka soomaaliyeed taas marka waxay ku imaan kartaa in dagaalka maanta socda in qayb weyn aan ka qaadanno aan dowladda soomaaliya dagaalka ay ku dhawaaqday aan garab ku siino gaar ahaan madaxweynaha oo ah in dagaalkaas aan wada galno markaan dagaalkaas aan ka guulaysanno waxaa imaanayo wixii lagu yaqaanay culammadan ahlusunna waljamaaca muhiimaddu waxay tahay marka dhammaanteenna annagoo maanta ka faa'iidaysanayno inaan ilaahay ka barinno in waddankeenna uu nabad noqdo oo uu noqdo waddan islaamka caalamka ay yimaadaan dhammaan dariiqooyinka dibadaha naga jira ay ku soo hirtaan waddankeenna diinta islaamka ay ka ifto ilaahay aan ugu ducayno mar walba ilaahay aan ducadaad weydiisanno waxaan rabaa inaan hadalkay kusoo gabagabeeyo marka waxaan rajaynaynaa maadaama ra-iisul wasaarihii dalka uu siyaaradan ka soo qayb galay sanadkii labaadna uu joogay khudbaddii maanta taariikhdiina maanta u jeediyay ra-isulwasaaraha waxaan leenahay wasaaraddii ooqaafta shaqadeedii way ka soo baxday shariif saalax oo ku mahadsan tahay aadaa u mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdullah cumar abshirow ayuu ahaa oo ku hadlayay magaca gudoonka kana hadlayay doorka ay ku leeyihiin culimada soomaaliyeed inay qeyb ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab gaar ahaan culimada ahlusuna waljamaaca weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenn waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenn waad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aynu eegno markaan dalka ugandana xukuumadda uganda waxay sheegtay inay gacanta ku dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka fallaagada ee daacish eh, iyagu inta badan xiriirka la leh kooxaha kale ee kasoo horjeeda dowladda kuwa lagu eedeeyay inay dileen laba ruux oo kamid mid ahaa sideed qof oo dalxiisayaal ah oo markaa ku dalxiisayay qeybo kamid a ah dalka uganda gaar ahaana beerta qaranka sarkaalka ay qabteen magaciisa waxay ku sheegeen jovo inuu markaa xiriirna la lahaa lana shaqeynaya dagaalyahanada daacish hoggaanna uu ahaa waxaa markaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga oo la sheegay inay howlgal milatari ay fuliyeen sidoo kalena ay direen lix ruux oo kamid ahaa xubnaha ilaaladiisa ay ku direen howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada amniga maleeshiyaadkan ayaa sidoo kale waxaa laleeyahay waxay gacansaare leeyihiin kooxda loo yaqaano aaliya democratic forces a d f ee fallaagada ee dowladda kasoo horjeeda oo iyagu laftirkooda wada wadashaqeyn kala dhexeysa isis iyo kooxaha kale ee kasoo horjeeda waxaana xarumoodu ay yihiin oo isaldhigyo ku leeyihiin xadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo uganda iyadoo sidoo kale maleeshiyaadkan fallaagadan lagu eedeeyay dilalka dad badan oo rayada inay markaa ka dambeeyeen xukuumadda uganda sidoo kale waxay sheegtay maleeshiyaadka a d f loosoo gaabay magacooda inay sidoo kale mas-uul ka ahaayeen dilkii loo geystay xubno ay kamid ahaayeen david barlow oo britain u dhashay iyo selica barlow oo koonfur africa u dhashay kuwaasi oo markaa oo la dilay iyaga iyo ilaalyahooda eric ayai saddexdoodana waxaa lagu dilay markaa goob ay ku dalxiisayeen oo ku taala ama loo yaqaano beerta qaranka ee boqorada elizabeth una dhow xadka jamhuuiyad dimuqraadiga congo ee dalka uganda qoraal ka soo baxay xubnaha xukuumadda uganda ayaa waxaa lagu yiri waxa uu ahaa howlgal qorsheysan oo ay si wadajira ah u fuliyeen ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa sirdoonka qorsho waxa uu ahaa in gacanta lagu soo dhigo xubnaha fallaagada argagixisada ee dila gubana guryaha rayadka dadka rayadka dalxiisayaasha goobaha waxbarashada isbitaalada si dhammaantood loo baabi'iyo waynu ku guulaysan howlgalka waynu soo afjarnay ayuu warbaahinta u sheegay dio akiki oo ah sarkaal sare oo u hadlay milatariga wadankaasi uganda wuxuu la hadlay wakaalada wararka ee faransiiska laga leeyahay ee france press news agency loo yaqaano wuxuu shaaca ka qaaday eh, in markaa howlgalku ahaa mid qorsheysan ayna fuliyeen eh, marka la eego eh, xubnaha ciidamada milatariga oo kaashanaya marka la eego saraakiisha kale ee sirdoonka xog ay heleen ay markaas sidaa ay u aadeen oo ay weerarka kaga qeyb qaateen laguna soo afjaray weerarka laguna guuleystay markaa gebi ahaanba in markaa lasoo afjaro kooxaha falaagada gacantana lagu dhigo marka la eego sargaalkan dhinaca kale hadii aynu eegnana khaza waxaa weli markaa halkeeda kasii socda xasuuqa dadka reer falastiin ay ku hayaan maamulka yahuuda iyadoo markaa falastiiniyintuna ay wajahayaan xaalad adag duqeymaha ugu badan waxaa lasoo wariyey saacadii ugu dambeeyay inay aada u xoogeysteen ayna ka dhaceen waqooyiga khaza waxaana lagu dilay dad rayada inta badan sidaas oo kale saraakiisha khaza waxay sheegeen in boqol iyo sagaashan iyo shan ruux ay ku geeriyoodeen xero qaxooti oo ku taala khaza lagu magacaabo jabalia xeradana waxaa markaa la aaminsan yahay in dad badan ay ku dhintay sidoo kale waxaa laleeyahay ruux oo la aaminsan yahay burburka dabaqyada iyo guryaha iyo sidaas oo kale inayba xataa la tageen oo ay baabi'iyeen bambaanooyinka xadigoodu aadka u sarreeya ay u isticmaalayaan duqeynta iyo baabi'inta dadka rayidka ah hay-adaha qaramada midoobay gaarahaan hay-adda xuquuqinsaanka waxay sheegaysaa in weerarada aan laga fiirsan ee markaa israel ay ka geysanaysa khaza loo diiwaan gelin doono loona xisaabin doono inay yihiin dembiye dagaal walowta ay u muuqato mid markaa uun afka baarkiya oo aysan wax badan markaa ka qabanaynin marka laga soo taga cambaareen iyo inay markaa qoraan un xogta dhinaca kalena sagaalatan ruux ayaa laleeyahay waxa ay ku dhinteen oo horle marka la eego duqeymaha maamulka yuhuudu ay ka wadaan khaza tiro horloomeedada ayaa laga helaya laleeyahay xerada qaxootiga ee jabaaliya ay duqeeyeen maamulka yuhuudda wariyaha al aljaziira uga soo warama khaza oo kaashanaya wakaalada wararka ee falastiin ee waafa loo soo gaabiyo waxay markaa sheegeen in sidoo kale israel ay goob iskuul ay ku dileen ruux oo kale iyo sidoo kale laba ruux oo kalena ay dhaawacmeen weeraradu joogta waaye waxaana markaa inta ugu badan dadku ay wajahayaan eh, dhibaato xoog leh oo dadka soo wajahaysa sidoo kale waxaa laga digayaa in duufaanta sunaamidu ay sababi karaan ayaa laleeyahay marka la eego duqeymaha diyaaradaha dagaalka milatariga yuhuuddu ay ka sameynayaan khaza waxaa laleeyahay duqeymuhu waa kuwa aan kala joogsi lahayn waxayna bedeleen cimiladii guud ee khaza iyo jawigeediba marka la eego iyadoo sidoo kale sunta ay markaa ka sameysan yihiin bambaanooyinka lagu ridayo iyo saameynta ka dhalanaysana ay aada u khatar badan tahay sida ay ka digayaan khubarada caafimaadka oo aaminsan in waxa israa'iil ay ka wada khaza ay tahay isirsifeen iyo in gebi ahaanba ay baabi'iso dadka rayidka ah dhinaca kale tirada dhimashada ayaa sagaal kun oo ruux gaartay sida muuqatana waxaa markaa labaatankii daqiiqa ama shan iyo tobankii daqiiqaba dad rayid ay ku dhimanayaan khaza taa oo ah xasuuqii ugu darnaa ee yuhuuddu ka geystaan khaza tanii intii gumaystaha yuhuuddu ay qabsadeen dhulka dadka rayidka ee falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ay xoogga ku qaateen laguna beeray dhulkan bariga dhexe sagaal kun ruux ayaa waxa ay dhinteen muddo bil ah ku dhowaad duqeymo socday sida muuqatana israel waxay ka dhaga adeegaysaa baaqyada loo soo jeedinayo oo markaa ku aadan inay eh, markaasi joojiso xasuuqa iyo dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta boqorka jordan ayaa u yeeray danjiraha jordan ee tel aviv wuxuuna markaa ugu wacay wadatashi iyo sidoo kale in markaa aanuba dib ugu noqon doonin tal aviv haddii israel aysan ogolaan dadka rayidka in la gargaaro sidoo kalena aysan ka joojin duqeymaha iyo dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta dunidu idil waxay u muuqataa inay markhaati ka yihiin waxa ka dhacaya khaza oo xasuuq ah aysanna wax badan ka qabaneynin maadaama cambaareen iyo baaq aysan u baahnayn arrintan hoy u baahan tahay in xal deg dega ah la helo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo aada u mooda u shaqeeyaan uo danaha reer galbeedkuna ma jiro qaraar ay soo saarayaan oo ku aadan xabad joojin in la dhaqangeliyo laguna khasbo israa'iil inay joojiso xasuuq ay ku hayso dadka reedka ee falastiiniyiinta sida muuqata dalalkii carbeedna waxay gabeen kaalintoodii ku aadanayd inay fagaarayaasha caalamiga ah iyo golaha ammaanka ku cadaadiyaan in tallaabo laga qaado israel ugu yaraanna lagu khasbo in israel ay joojiso duqeymaha ay ka wado dadka ama ay ku baabiinayso dadka reedka ee falastiiniyiinta oo ku jira xaaladii ugu adkayd oo ay markaa galaan tan iyo intii dhulkooda ay xooga ku qaateen gumaystaha yuhuudda wali barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystaan fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network kaashaqa ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaysa fanaanada khadira daahir cigo waxayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka yeeleen warbixino kale iyo heese kale ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha nofembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol iyo lixaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii la idmo kontan iyo sagaal cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii dowladda suudaan oo markaa garwadeyn ka ahayd wada wadahadallo lagu dhexdhexaadinayay xukuumaddii xilligaasi iyo xubno midowda maxkamadihii islaamiga ayaa sheegtay inuu qabsoomi waayay shirkii lagu xalinayay khilaafkii u dhexeeyey dowladda iyo maxkamadaha islaamiga kadib markii ay dhinacyada soo bandhigeen shuruudo adag taasi oo keentay in shirku baaqdo maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii duqii magaalada muqdisho maxamed cumar xabe maxamed dheere ayaa shaaca ka qaaday in amni darada muqdisho ka jirta xilligaasi ay ka dambeeyeen shakhsiyaad uu sheegay inay ka yimaadeen gobollo iyo deegaano kale kuwaasi oo ula jeeday xasan turki fu'aad shangole oo ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay kooxda dowladda kasoo horjeeday maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii wasiirkii amniga puntland cabdilaahi siciid samatar ayaa warbaahinta b b c u sheegay inuu fashilmay iskuday la doonayay in lagu afduubto diyaaradda daalo irelan waxaana gacanta lagu dhigay laba nin oo lagu tuhmay falkaasi maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afariyo tobankii dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah boqortooyo hooyadii cusmaaniyiinta maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniylixdii jimi carter ayaa noqday madaxweynihii soddoniyo sagaalaad ee maraykanka kadib markii uu si dirqi ah kaga adkaaday musharaxa xisbiga jamhuuriga jenaraal ford doorashadii ka dhacday maraykanka maanta oo kale sanadkii labadii kun afariyo tobankii in ka badan lixdan ruux ayaa ku geeriyootay boqoliyo toban ruuxna dhaawac ayaa kasoo gaaray kadib qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay lahoor oo ka tirsan dalka bakistan maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii koox hubaysan ayaa toogasho ku dilay ku dhowaad labaiyo labaatan ruux kadib weerar ay ku qaadeen jaamacad ku taala afghanistan iyadoo mas-uuliyadda weerarkaasi ay sheegteen daacish ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun xukuumadda itoobiya iyo maleeshiyaadka t b l f ee tigreega ayaa wada gaaray heshiis lagu soo afjarayo colaad ka dhexaysa labada dhinac waxaana heshiiskaasi lagu saxiixay dalka koonfur afrika guud ahaana waa egintaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay oo la socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa waxa uu markaasi meel mariyey sharci gebi ahaanba ay kaga baxayaan marka la eego heshiiskii ay markaa inaan la tijaabin karin hubka nucleerka ay la galeen mareykanka kaasi oo ay hore u wada gaareen labada dal waxaana heshiiska uu ahaa comprehensive nuclear test pantrate c t b t ayaana loo soo gaabiyaa qorshahuuna waxa uu yahay markaa in moscow ay dooneysa gebi ahaanba inay laasho heshiiska sida muuqata waxaana meel mariyey madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin horey waxaa markaa heshiiskan gebi ahaanba ganafka ku dhuftay in laga baxo eh, xubnaha golaha wakiilada oo meel mariyey bishii ina dhaaftay ee oktoobar waxayna isku raaceen in markaa ay sameeyaan qaraar cusub oo gebi ahaanba looga baxayo heshiiska kii ay wadagaareen mareykanka iyo sidoo kale ruushka heshiiskan oo dhigayay inaan markaa laga taxadaro khatarta uu leeyahay hubka nucliyarka tijaabadiisa iyo dhibaatada uu keeni karo xukuumadda moscow oktoobar lixdeedii bishii hore ayay ku dhawaaqday gabi ahaanba inay ka bixi doonto heshiiska oo ay markaa u aragtay in uu u danaynayo mareykanka marka la eego macadda in xukuumadda ruushka qorshaha kaga baxad uu yahay inay markaa bilowdo marka la eego ama ay bilaabeysaba inay tijaabiso hubka nucleer-ka balse waay qorshe ay ka leedahay sida muuqata inay markaa dooneyso haddii ay rabto xilliga doonto inay tijaabsan karto qeybo ka mid ah ee madaxyada nucleer-ka markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay waaliyaana kalamaanay waxaa la yidhi duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryaan daadku kula tegin war bashiir dheeroo heesayba wuxuu yidhi dimuqraadiyad quruxdeed deni baa yaqaanoo dadaalkeed sameeyeye doorashada habboonoy codka bixin dadweynuhu maxay uga dalfinayaan maxaa loo duleedi talada maa u daayaan war axmed dheerow bashiir haddaay weliba dheeray durdurkii markoo uu guray daaqsantii daansaday eh. dabayluhu ku qaadayn eh. dib u noqo haddaad tidhi eh. lugu dulqaada maaye ha isdaaline samire war haddaad maqli jirteen farmaajo soo bax ku soo bixi maa maanta deniyo soo baxay maraysa haye derbigaa lankadeedaday war waad falantiina miyaynaan maqal dalka guushiisu waa deni dalka dalka horumarkiisu waa deni waar waxa uu jixnjixmayne waxaa la yidhi daruurahaa hilaaciyo muuqdo dablashiiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane warbow madaxtooyada buntland cid ka soo geli kadhaa ma jidhee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiirow saatan iyo haatan yeertay war bashiir warla'aana hayse ismadii puntland go'aanan madaxweyne deni ku farxinaa ka soo baxay waxayna dhaheen doorashada waa in sidii loo qaba jiray loo qabtaa maalinteediina lama dhaaf karo magri iyo iska dabawareeg iyo kursi iskudhejin iyo xukun jeclina puntland kama soconayso mucaaradkiina si degdegay u soo dhoweeyeen ciidamadii mucaaradku iyaguna waa soo dhoweeyeen wasiirka warfaafinta puntland oo loo malaynayo in madaxweynuhu ka dhex wuxuu yidhi isimadu waxay ka mud yihiin shacabka puntland aragtidooda siyaasadeedna way ka hadli karaaniin balse go'aanka siyaasigaa iyagu ma lahoo hay-ada u samaysan baa jira war axmedow waxaa kalou yidhi wasiirku isimadu uma dhamma warkaas qayb mucaaradka la safatay ayaa hadashay wixii dhacana mas-uuliyadooda ayagaa qaadaya warwar ma haysiina murtiyeedka ka soo baxay salaadiinta buntland waxaa saxaafadda u akhriyey suldaan sheikh cabdiqari qorane wuxuuna sheegay mustaqbalka buntland inaan shakhsi kutagri fali karin warwar mahaydana deni weyba hanti sheegasayno dibidambahadoonna dadka bershan waliba leeyin imaaraadka beesiku weydiiyohay haddiuse helon dadbadana shal direewaleeri marka dadka gaar oo usa daacadan aho la akusiyoon waliba areena dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin beesada dhaqsi noogu soo qoaad noo soo qaad baa warmaday maxaafadda washington buu ka soo heesahayaa war kalemaanay war mahaysiina raysul wasaare xamse cabdiaar wadaadkan hadli kari ha ka baxo miyuu mar ku celiyey war ixtiraafkii somalilan maxaa ku dhejiyey warwaadlo waxa loo qoonsaday hadda waa sc war war mahaysiina digtoraysa adna aadan dhakhtar waxay tidhi soomaaliya labadii biloodee la soo dhaafay waxaa ka dhacay saddex qarax marka waxay tidhi soomaaliya waxaan ugu baaqayaa amniga iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladnimada in somalilan ay ugu daydaan war aadna xogta qaraxyada yaa u soo ururiyey warbow annagu waxaasoo qaraxa war ma haynee eh. ma falastiin bay ku soo dadhay war digtooraysidu runtiya u yahaslaanki hadirsidiimaka dhegow aryaadhaha anugu adna aadan waxaan ogaay eh. iyadoo soo dhoweeyhaysa nin suldaan sheegtoo hooley la yidhaah eh. waxayna hedhahaysa irir soomaalaadna la yidhaah heshimaal loo dambeeye war hadda cabdulow markii qaatuma la aqoonsaday ayay tush war saddex nacab miya aryaadhaha masayrka waxaa ugu xun midka siyaasadeed war wax laydinma sheegi karo waa falantiin anuu raiisul wasaarahan ka hadlayo tiyaatarka kula hadlay culummada soomaaliyeede wuxuu yidhi ra'yisul wasaaruhu waxa ka dhacaya falastiin ma aqbali karno xamaas oo xaq udirir ah oo isdifaacaysa argagixisaana ma aqbali karno waxa keliya ee aan ku qanci karnaahina waxay tahay falastiin oo dowlad ah oo caasimadeedu qudus tahay iyo israa'iil oo caasimadeedu talaabiib tahay wax kastoo nala ka sheego iyo cid kastoo noo hanjabtana walaalaha falastiin waa garab taaganna war madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geellana wuxuu yidhi falastiin waa guulaysanaysaa dhiigga ka daadanayana mustaqbalka guul ayuu u horseedayaa hub kasta haddii la geeyana ayadaa adkaanaysa marka haddaanna dad iyo ciidan ku deeqaynin hanti waxaan heli karna waa inaan siinaa ducadana waa inaan ku kaalmayna aan ku garab istaagnaa waar haddaa walaalnimo xeerinaysaan somalilan oo aqoonsi keliya u baahan maa ku taageertaan weydinka falastiin u boodaye war kale maanay war ma haysiin anigu waxaan la yaabay kooxdii alqaacido usaama binlaadin iyo ayman aldawaahiri ay kala dhinteen furaha waxay yidhaahdeen xamaas xaq ku diriri mayso ayaga iyo kuway dagaalamayaanina waa isku mid sababtoo ah labadaba gaalaa taageerta ayahee shabaabnaha alqaacidan ka midnaha waa kuwa dhaheene waxay shacabka soomaaliyeed oy maalin dhoweed ceelasha biyaha ku laayeen u dhahayeen falastiin anugu aarayna war wax muwaaliin iyo ceelasha biyaha ma yuhuudaa degan war miyaanad maqal khawaarijtu meel kastay joogtaba isku qaab weeye war ma waalantihiin maxali iyo kuwii dilay cismaan binu cafaan oo cibaadada ku sheega caqli laga sugaya war iyagaaba cuduroo dilkooda cibaadaah war cirka hoostiisa aadana ku nool iyagaa ugu shar badan soo lama dhihin war waxaad ka tagta gartay ciidda korkeeda waxa ku noolna inay ugu shar badan yihiin war wax kastoo shar badan ayagaa ka shar badan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how allow hanugu ebteelayn ummadano isxaanfaalayn allow hanugu ebteelayn ummadano isxaanfaalayn war kalemaanay war ma haysaane jenaraal sheegow haye wal hadhiyey waar ma loo ballaan baxay war warkan ha ku soo boodin inayna dhagaystaa ma hargeysu iska dhiibay war jenaraal sheegow waa la xukumay dagaalka shabaab inoo jaro laguu kumay war waad falantiin waxna laynima sheegi karee eh. jenaraal sheego waxaa lagu xakumay eh. nin uu dilay iyo nin uu dhaawacay magtooda inuu bixiyo eh. waxaana la kala yidhaah sakariye maxamed cali oo gacantiisa ku dilay iyo cabdulaahi xuseen cabdulqaadir ou dhaawacay waxaa kanoo la xakumay horjoogyihii maleeshiyadii oo watay oo dil toogashaa lagu xakumay saddex iyo mid ka mida maleeshiyadiisiina waxaa lagu xakumay milix lix xabsi ciidana nin lagu sheegay maalgeliye inuu u ahayna sanoo xabsi ciidan lagu xukumay maxkamadda ciidamada cadaaladeed anugu waxaan kula yaabanahay eh. sheegow haddii lagu xukuma mag inuu bixiyo eh. ninkuu amrahaya see toogasho loogu xukumay koley hababo arimaha dilmaarne kaale wardadau horay u dilaya ninkan lagu xukumay war hadda hadduu sheego magta bixiyo eh. waa fasax miyaa eebka saliim binaan degiya nagade waayahay janankii laysku haysta ma soo xidhanayaa markaas wartaas tuugtuug mee dikreetamada wiini hayti war kalamaanay war ma haysiine wasaaradda amnigu waxay sheegtay shirkadaha iyo shakhsiyaadka hubka haysta waa inay soo diiwaangeliyaan hubkooda muddo toban iyo shan cishaa marka haddaba kalamaanay haddaad hub haysataan haddaba isdiiwaan geliye war hubka kalamaan wax la diiwaan geli kara waa ka fara badan yahaye oo hubaysan oo hiiraan u socda ayaa diyaaraddii waxay ka dejisay galmudug kadibna qolaa baabuur ku qaaday isaga iyo hubkiisiiyo waxay dhaheen buula burtaanku geyhaynaa markaasay shabeellow iyo furuntii xabaddu ka socotay geeyeen waa shirqooltaas iyo qoladaas maxay ahaayeen war ma dagaalamay haye wartaas may shirqoolku weelanki hubaysan inoosu furunti lijey hagaan leeya war haddaan kalamaannahay falkaas xadgudubka oo cabdikuus laga sameeyey ambiilan ka qabnaa aryaadhaha nin iyo hubkii kalama heraana hore loo yiri wararta taliyihii macawisleyda cali jayte ma og yahay nin buula burta u socda in mudug la geeyey warbawsa laguma odhan in hubaysan hoga ma cesho war kalemaanay warka waa iga qasteen oo iga dhabjiseene cabdikuus markii furunta shabeellow la geeyey liibaan lugcadaa wuxuu u keenaa layidhi qadar shabaab ka cararay ma macaan tahay markii la weydiiyena wuxuu yidhi ma qaraara mana macaana hadda waa kacaddahay saaxiibkan haddaad u gurmanaysiin war anigu waxaanuba haddii cabdikuus shabeellow tegey inay khawaarij u dhammaatay tayfaday war nin qada shabaab cuni lama aamini karee cabdikuus ama u isqarxiya aryaadhaha war ma haysiina ciidanka aaga mudug ka dagaalamayo waxaa hogaamiha ayaa la yidhi sargaal suulnuug la yidhaah oo bele ah sababtoo ah ciidanku waa jecel yahay shabaabna waa necab yihiin abwaan cali shaniyo tobanna wuxuu yidhi saraakiisha soomaalidu hadday suulnuug oo kale naqa lahaayeen qawaariij isma hayneen dalkan yuna nabadow naqa lahaay warkalamaana war ma haysiina waxaa la yidhi toddobaadyada soo socda bur iyo biyaa loo kala baxayaa galmudug iyo hirshabeellena laysku hayn maayo haanay dadka dhammaayaan walaha gobaday war dagaalka beelaha waxaa cadaatay in khawaarijtu ka dambayso sababtoo ah kii hirshabeelle markii ciidan la dhex dhigay oo la joojiyey oo labadii beelood xitaa hubka dhigis lagu sameeyey ayaa beel aan weligeed dagaalamin oo nabad lagu yaqaano oo beeraley ah oo degta tuulooyin hoos yimaada jawhar oo la kala yidhaahdo tuugaarre imaan dheere iyo gaashaan leh xabad isku bilaabo qurtubta iska xageen haddee dhowsomaraabiyo xanan buure iyo matabaanna wixii ka dhacay waa maqlayseen bariga mudug wixii ka dhacayna ma moogidiin hadda khawaarijta fal warkooda waxaan ku soo xasuustay hadalkii alxaaji senatar muuse suudi oo ahaa dabaday ku walaaqow haayaan war wasiirka arrimaha gudaha faqi wuxuu yidhi wejigii labaad ee dagaalka markii la geli rabay shabaab qabaa'ilaadkii ay soo dhex mareen beelbeelna waa iskugu direen markaa dagaalkooda waa iska dhaafaynaa miyuu ka wadaa aryaanaha shabaab qabiil ha soo dhex mareen ama siyaasi ha soo dhex mareen kollayba la daysamaaye waxaa la yidhi doofaarkii nin daabaana weyn kadaaqaa beerta waa dabaal danyeerkii nin daabana weyn ka daaqay beerta waa daabaal kalana idin maqlayseen gudahaan waana intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen k nn gabagada barnamijka waxaan kaga tegayaa hees ay ku laqaysa fanaanada hibanuura intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo midungaad aayo ضبعd cagaarkyo ma dheeri siibsaday